wasalaatu wasalaamu cala ashraf alambiyaai walmursaliin sayidina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbi wasalam allahuma anfacna bima callamtana wacallimna maa yanfacuna wazidna cilman yanfacuna walxamdulilah cala kulli xaal waxaynu ku jiray qaybihii sunnuhu u qeybsamayey taadida sunat alaxaad waa sunnaha loo yaqaano sunat alaxaad wahiya iyaduna maa rawaahaa waa ka wariyey cani nabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiga cadadun tiro lam yabluq aan gaadhin xadda tawaaturi tawaatur xadkii kuwa aan gaadhin kay wariyeen baa la yidhahdaa wadalika kaasira fii casri taabiciina wa casri taabici taabiciina labadaa casri ee taabiciinta iyo taabicu taabiciinta fahiya iyadu maa laysat sunatan mutawaatira waa taa sunno mutawaatira ahayn walaa mashhuura sunno mashhuuraan ahayn calaa qowli xanafiya xanafiya qowlkeeda haddaan ku soconno wamaa laysat mutawaatira waa ta aan mutawaatiro ahayn calaa qowli gayrihim qayrkood haddaan ku soconno qowlkooda ay iska yidhaahdeen wahiya cinda aljumhuuri jumhuur agteeda tufiid waxay fahaysaa adanna araajix dani iyo male xoog badan oo la malaynayo bisixati nisbatiha utirinteedu inay markaa saxiix tahay ila rasuuli sala allahu ala sl rasuulka loo tirinayo wa tufiidu waxay faaidaysaa alcilma cilmi ayay faaidaysaa ladanna malama faa'iidayso cinda daahiriyati qolada daahiriyaanka iyo wa bacdi ahli alxadiidi ahluxadiidka qaarkood agtooda walaakin hal tuctabaru hadihi sunna sunnahan ma loo ictibaarinaya min adilati axkaami axkaamta adiladeeda oo fa yajibu ma waajibaya markaa alcamalu bihaa in lagu dhaqmo am mise ma waajibayo waidaa qulnaa biliijaabi ijaab haddii aan idhaahno markaas oo aan ogolaano oo aan idhaahno waxa waajiba ah in lagu dhaqmo famaa hiya shuruudu laazimatu lidalika shuruudda laasimkee laga maarmaanka u ahi waa maxay hadaakaasi baasa ujiibu calayhi fii maa yeli waa kaan jawaabayno waxaan inoo soo socdaa waxaa sheekhu leeyahay sunat laxaad mutawaatirka inaynu ka soo baxnee waata ay nebiga ka wariyeen adad iyo tiro aan gaarin xadkii tawaaturka sida aan gaadhini taymimeysa wariyeen sunatul axaad baa la yidhaahdaa waana casriga ataabiciinta iyo taabicu taabiciinta marka iyadu ma aha sunna mutawaatira may ahaanin sunna mashhuurana ma aha wa qowlka xanafiyada ee u qaybinayay saddexda ee u qaybinayey saddexda qaybood u qaybinayey mutawaatira iyo mashhuura iyo aaxaadkii u qaybinayey iyagu waxay leeyihiin sunnatul aaxaad waata aan ahayn mutawaatiran ahayn mashhuurana aan ahayn qeyrkoodna waxay leeyihiin oo markaa jumhuurkii ahi waata markaas aan mutawaatiro ahayn oo mashhuurku lafdooda wuxuu jumhuurka ugu jiray aaxaadda maxay faa'iidaysaa ama maxaa laga faa'iidaysaa jumhuurku waxay leeyihin waxay faa'iideynaysaa sunnaha axaadku addanna raajix danni iyo mala xoog badan ayay faa'iideynaysaa inuu tirinta markaa loo tirin rasuulka ay ansaxday la malaynayo qolada daahiriyada la yidhahda agteeda daawuda daahiri iyo ibnu xasmi waxay faa'iidaysaa cilmi danni ma faa'iidayso ahluxadiidka qaarkoodna sidaas ayay qabaan haddaba wuxuu leeyahay haddii aanu aanunba habdooma loo ictibaarinaya bu leeyahay sunnaha min alaxkaam oo ma waajib tahay markaas in lagu dhaqamo mise waajib ma maaha haddaynu ijaabkan ilaananaha in lagu dhaqmayaa waajiba shuruudda lagaa maarmaanka wahe loo eegaya waa maxay taadina sunat laxadi wahiya maa rawaaha waata uu ka wariyey can inabiyi sala allahu alayh wasalam uu ka wariyey cadadun tiro ayaa ka wariyey lam yabluq aan gaadhin xadda tawaaturi xadkii tawaaturka aan gaadhin wadaalikaasina waa fii casri taabiciina taabiciinta casrigoodii wa casri taabici taabiciina iyo taabicu taabiciinta casrigoodii yacni waa intaasun dee inta la eegayey qaybahan markaa inta la eegayey waa intaa waayo wixii intaa ka dambeeyey waa la diiwaan geliyey kutubtii ee inta markaa la eegayey waa labada casri casrigu intay u qaybsanayeeni casrigaa saxaabada iyo casriga taabiciinta iyo casriga taabi taabiciinta ayuunbaa markaa arrimahan la ictibaarinayay wixii intaa ka dambeeyey tawaatur iyo shuudada midna cibro ma wayaswandi waa la wada diiwaan geliye way baaftay markaa waana caa noqotay oo kaabaxan kaafa ayaa ka soo rartay fa hiya maa laysa sunna mutawaatirata an hayn weye walaa mashhuura calaa qowli alxanafiya wamaa laysa mutawaatirata an mutawaatiran ahayn weye calaa qowli kayrihim qayrkooda hadalkooda wahiya cinda aljumhuuri tufiidu waxay faydaysaa adana raajix dani iyo mala raajixa calaa qowli alxanafiya wamaa laysat mutawaatirataana in wey calaa qowli gayrihim wahiya cinda aljumhuuri tufiid waxay faa'idaynaysaa adanna raajix male xoog badan la malaynaya bisixati nisbatiha u tirinteeda ansixitaankeeda ila rasuuli sala allahu alay slam loo tiriyey wa tufiidu waxay faydaysaa alcilma ayay faa'idaysaa ladanna male ma faa'idaysa cinda daahiriya iyo wa bacdi ahli lxadiid walaakin hal tuctabaru hadihi sunna min adilati alaxkaami ma loo ictibaarinayaayo fa yajibu ma waajibaya alcamalu bi an lagu dhaqmo am la mise ma waidaa qulnaa bilijaabi markaan idhaahno fama hiya shuruudu laaziya lidaalika shuruudda laga maarmaanka u ahi maxay tahay haadaa maa sanujiibu wakaan kaga jawaabayna caleyhi gurisa fiimaa yeli waxaa noo soo socda sunatu laaxaadi waajibatu litibaac wa masarun litashriic sunnaha aaxaadu waa mid inaan raacay waajib tahay waana masar tashriicu uu leeyahay laa khilaafa khilaafuma dhexeeya bayna almuslimiina ana sunnata alaxaadi axaadda sunnaheedu xujatun inay cala almuslimiina ku tahay fii wujuubi alcamali bihaa ku dhaqankeeda wa taqayudi biaxkaamiha iyo axkaamteeda in la isku qaydi wa jaclihaa iyo ka yeelitaankeeda daliila min adulati alaxkaam loo yeelayo waalburhaanu calaa dalika min wujuuhin cadiida waa wajiyaal markaas dhowra nadkuru minhaa maa waxaana ka sheegaynaa waxaan soo socdaa waaxid qowluhu tacaala ilaahay odhaadiisa waa la layidhi falowlaa nafara may ka baxaana min kulli firqati koox kasta minhum ayay xaggooda daa'ifatun qaybi may ka baxdo liyatafaqahuu si ay markaa u fahmaan fi diini diinta iyo waliyundiruu inay diyaan qowmahum talkood idaa rajacuu ilayhi markay u soo noqdaan lacallahum yaxdaruuna si ay markaa u digtoonaadaan awgeed wa daa'ifatu daa'ifada iyo qaybtuna fi lugati tudlaqu cala lwaaxidina waa lagu idlaaqaa falowlaa ana khabara alwaaxidi haddii aan waaxidka khabarkiisu xujatun aanu fi lcamali xagga ku aanu xujo u ahayn lamaa kaana ma ahaadeen lamaa kaana ma ahaadeen liindaari man mid digidhi tafaqahu fi diini diinta fahmi faa'idatun wax faa'iidaahay kumay sugnaateen waxau leeyahay sheekhu sunnaha axaadu dee waana sidaa sunnuhuba u badan yahay wayaxna waxa waa in yaroo kooban oo la tiriyaba waxa weeye waajibatu itibaaci mid raacitaankeedu waajib yahay waa mid masar litashriica oo axkaamta laga qaadanayo wuxuu leeyahay laa khilaafa bayna almuslimiin muslimiinta khilaafuma dhexeeyo sunnatu axaadku inay xujo ku tahay muslimiinta xagga ku dhaqanka xagga axkaamteeda in laysku qayri in daliil min adilati alaxkaam laga dhigayo muslimiinta khilaafuma dhexeeyo yacni markaa yani ijmaaciiba uu ka ersama dalila muslim oo dhan yani waxa khilaaf oo dhexeeya ma jiro weliba imaamu shaafici iyo alkhatiib albaqdaadi iyo ijmaac ayay arrintaa markaa kusoo naqlinayaa waxaana u daliila buu leeyahay wejiyaal dhowra ilaa shan weji ayuu ka eegayaa waxa u leeyahay waa midda koowaad aayadda qur-aanka ilahay leeya wamaa kaana lmu'minu liyanfiru kaafa muminiinta yacni uma haboono uma isoconin dhammaan inay wada baxaan falowlaa nafara faallaa nafara may baxaan baa ilaahay yidhi oo qaswiga iyo jihaadka marka loo baxayo may baxaana oo yacni nabiga ayaa madiina laga tegi jiray oo la cidlayn jiray markaasaa alla wuxuu leeyahay muminiinta inay wada baxaan uma habboona may baxaana kooxdii kastaba daa'ifo iyo qaybi may ka baxaan si ay markaa diinta u fahmaan ay ugu digaan qoomkooda marka ay markaas soo noqdaan haddaba labada qaybood ee kooxina sii fadhiyayso qaybina ay jihaadka u baxayso kuwan markaa wax fahmayaa waa kuwe waxaa markaasay leeyahin falowlaa nafara min kulli firqatin koox kasta may ka baxdo daa'ifatun kooxi may ka baxdo liyatafaqahuu kuwaa haday een bixini si ay markaa u fahmaan oy usii bartaan markaa fi diini diinta waliyundiruu iyo inay u digaan qowmahum talkoodii baxay ee markaa jihaadka ayagu baxay inay u digaan idaa rajacuu ilayhim markay usoo soo noqdaan jihaadkii ka soo noqdaan inay u digaan markaa wixii ay barteen ay gaadhsiiyaan si ay markaa dhammaantood dee ay u digtoonaadeen xumaanta markaas uga baydhaan waxaa kaloo la yidhi wa haddii dee markaa nebigu uu soo hadho oo kuwa uu ku soo hadho waxaa kaloo la yidhi falowlaa nafara may baxara min kulli firqati minhum daa'ifatun kooxi yacni koox kasta may qaybi ka baxdo liyatabaqahu qoladaa baxaysa ee nebiga raacaysa jihaadka markaa gelaysaa si ay u fahmaan fi diini iyo waliyundiruu qowmahu si ay ugu digaan idaa rajacuu ay markay jihada ka soo noqdaan kuwii sii fadhiyay ee ka sii hadhay ee magaalooyinka layga tegey si ay markaa ugu digaan lacallahum yaxdaruuna si ay markaa ama lacallahum waxaula yaxdaruuna inay markaa digtoonaadaane weliba qowlkaa dambana waa ka aad mooda markaa inuu sheekhu marayo markaa wuxuuhi wa daa'ifatu daa'ifadun waana kuwii baxayay hadda fi luqati xagga luqada tudlaaqu waxaa lagu idlaaqanaya cala alwaaxidi kii keliyaha daa'ifa waa la odhan karaa falowlaa anna khabara waaxidi ka keliya khabarkiisa iyo warkiisu haddaanu xujatun fi lcamali xujo ahayn xagga ku dhaqanka haddaanu xujo ahayn digidda kan diinta fahmaya digitaankiisu faa'iido ma yeesheen haddii aan mid quraba hadduu noqdo oo markaa uu diintiisii fahmo oo aan diintii laga qaadanayn oon faa'iida ku jirin dee diiddaaniisu markaa waxba idaama yeelateen laa khilaafa bayna almuslimiina muslimiinta dhexda khilaaf uma dhexeeyo ana sunata alaxaadi xujatun inay cala almuslimiina ku tahay fii wujuubi alcamali bihaa kudhaqanka waa inuu yani kudhaqankeedu waajib yahay wataqayud biaxkaamiha iyo axkaamteeda in laysku qaydo wajaclihaa iyo in laga yeelo daliila min adilati alaxkaam waalburhaanu calaa dalika limin wujuuhin cadiida waa wejiyaal markaas dhowra nidku minhaa ah maa yeli baan ka sheegaynaa waaxid qowluhu tacaala falowlaa nafara hallaa nafara hallaa kharaja muxuu bixi waayey min kulli firqatin min kulli firqatin nooc kasta minhum xaggoo daa'ifatun qaybi liyatafaqahuu si ay u fahmaan fi diini iyo waliyundiruu qowmahum si ay ugu digaan tolkood yarjacu ilayhi markay usoo noqdaan lacallahum yaxdaruuna si ay u digtoonaadaan darteed wa daa'ifatu kooxdu fi lugati tutlaqu cala alwaaxidi waa lagu idlaaqaa falowlaa ana khabara alwaaxidi midka keliya warkiisu xujatun haddaanu ays ilxamali xagga ku dhaqanka lamaa kaana ma ahaadeen liindaari man mid digiddii yatafaqahu fi diini diidadaamiya faa'iidatun uma sugnaateen tawaatara waxaa kaloo iska daba dhacay can rasuulillahi sala allahu alay sl rasuulka ilaahay irsaalu umaraa'ihi in amiiradiisa diritaankooda wa qudaartii qaadiyadiisa warusuli ergeyadiisa wasuxaadtiisa sikawriyaashiisa ilal aafaaqi jihooyinka walxaal weeye waa axaadun ay yihiin qof qof walaa yuusilu wana dilaynin ilaa liqabdi sadaqaadii sadaqooyinka inay markaa gacanta ku soo dhigaan mooyaane iyo wa xalli lcuhuudi ballamaha inay furaan wa taqriirihaa inay sugaan wa tabliiqi axkaami sharci iyo sharciga axkaamdiisa inay markaa gaadhsiiyaan wa kaana sala allahu alay sl waxaa yulzimu mid ku laasimiya ahla nawaaxi jihooyinka ehelkooda qabuula qawli man yursilu ilayhi wuxuu ku laasiminayaa aqbalaadda hadalka cidduu u soo diray walow lam yakun khabarulwaaxidi midka warkiisu haddaanu xujatan ahayn lamaa amarahum bidaalika arrinkaa ma fareen waxau leeyahay oo kale waxaa nebiga si mutawaatira uga sugnaatay inuu umaradiisa dirayey inuu qudaadda umaradu ama yacni waxaad tiraa dee kuwii ciidamada ama waxaad tiraahdaa amiiradii gobollada iyo barasaabadii qudaadii iyo nimahii garsoorayaasha markaa noqonayay rusushii iyo ergeyadiiu markaa hawlaha iyo fariimaha u direeyey sucaadkii sucaadna waa nimanka zakada aafaaqda iyo jooyinka ayuu dilayey meel waliba jamaaca iyo may ahayn tiro eh axaadii qof qof ayay ahaayeen waxaanu u dilayay markaa inay qaarkood sadaqadii soo ururiyaan qaarkood cahdi iyo ballan markaa qole ay wadaheen furiddiisa qole wuxuu dilayay cahdiga iyo ballan sugiddii qaar wuxuu dilayay axkaamta sharciga inay gaadhsiiyaan waxaanu welida laasim kaga dhigayey dadka nawaaxidaa deganu ciddaa u diray inay ciddaa u diray warkiisa aqbalaan haddii aan markaa kan keligii ah warkiisu aanu xujo ahayna dee ma amreen nebigu halkaa ma taga dadkaana markaas inay aqbalaan ay raacaan waxa uu sheegayaan ay ka qaataan muu fareen tawaatara waxaa iska daba dhacay oo mutawaatirka dhanka can rasuulillahi can irasuuli sala allahu alay sl rasuulka irsaalu umaraaihi umaraysa dilitaankiisa wa qudaatihi garsoorayaasha wa rusulihi ergeyinkiisa wa suxaatihi iyo saaciyaashiisa ilal aafaaqi u dirayey walxaalumayu wa axaadun ayihim afraad walaa yursilu mana dirayn ilaa liqabdi sadaqaati sadaqooyinka inay markaa ah soo qaadaan mooyaane iyo waxalil cuhuudi ballamaha inay furaan iyo wa taqriira sugitaanka cuhuudda iyo wa tabliiqi axkaami sharci sharciga axkaamtiisa inay gaarsiiyaan wa kaana sala allahu alay slam waxaa yulzimu mid ku laasiye ahla nawaaxi qubuula qawli man mid hadalkii inay aqbalaan ayuu ku laasiminayy yursilum ilayhi wuu diro walow lam yakun khabarulwaaxidi xujatan haddaanu ahayn lamaa amarahum bidalika saa ma fareen talaata ina alcaamiya kan caamiga ahaan aqoonta diinta u lahay bilijmaaci sida markaa la lagu wadagu yahay maamuurun waxaa la faray biitibaaci lmufti muftiga inuu raaco wa tasdiiqihi iyo inuu rumeeyo maca annahu isagoo rubamaa laga yaabo yukhbiru can dannihi melihiisa inuu ka warramayo faaladii yukhbiru ka warramaya bisamaaci maqal can inabiyi calayhi salaam uu ka maqlay alladiigaasoo laa yashuku fiiha aanu ka shakiyaynin ayaa awlaa ka mudan bitasdiiqi rumayni waalqabuuli aqbalin waalcamali iyo ku dhaqan bimuujibi khabarihi warkiisa siduu keensanaya lagu dhaqmo isagaa ka mudan waxau leeyahay qodobka saddexaad ee sunnatul axaad inay waajibatul itibaac taayina tusinayaa qofka caamiga ah ee isagu aan aqoon diineed lahayn waxay culimmadu ku ijmaacsan yihiin in la faray qofka muftiga ahee diinta garanaya ee uu su-aasha weydiiyo inuu raaco waxa u sheegayna muftigaasi u sheegayna u rumeeyo isagoo laga yaabo kaa muftiga ahi waxaanu ka warramayaa inuu danni iyo male yahay arrin markaas yaqiin aanu ogeyn yacni u malaynayo markaa mika ka warramaya wuxuu nebiga ka maqlay oo aanu ka shakisanin waa khabaru laaxaadkiie wuxuu ka warramayaa inuu nebiga iska baqlay wax shakina kagama jiro taas ayaa ka mudan buu leeyahay rumaynta iyo aqbalidiiy ku dhaqayn in lagu dhaqmo warkiis siduu keensanayo muftigaa dee laga yaaba inuu danni ka yani ka warramaye haddana ninka caamigaha la leeyahay warkiisa waa qaataa qaata ku ijmaacsan tahay talaata in alcaamiya qowlka caamiga ah aan aqoonta diineed lahayn bilijmaaci sida markaa culimmadu ay ku ijmaacsan yihin maamuurun waxa la faray wuxuu faran yahay biitibaaci almuqdi watashdiiqi biliswacdin xagga dabamaryaaleh maca anahu isagoo rubbama laga yaabo yukhbiruhu ka warramaya can danihi meligiisa faaladii ka yukhbiruhu ka warramaya bistimaaci maqal can inabiyi calayhi salaam uu ka maqlay alladii kaasoo laa yushuku fiihi aanu ka shakisanayn ayaa awlaa muda rumayn waalqabuuli aqbalid iyo walcamali inuu lagu dhaqmo bimuujibi khabari warkiisa inuu keenayo arbaca inana maamuruuna waxaan faranay bilxukmi xukm shahaadati itnayni laba markhaatigood inaan ku xukunno maca naadi shahaadati ayadoo markhaatigaasi taxtamilu lkadib been ixtimaali kartoo suurtagala falow kaana alcamalu bihaa haddii ku dhaqanka lagu dhaqmaye laa yajuusu aanu bannaanayn ilaa biintifaa'i ixtimaali lkadib been suurtagelkeediina meesha ka baxda mooyaane bisuura qaadixa suura go-an lamaa camilnaa biha kumaan dhaqanin faidaa wajaba alcamalu markuu waajibay in lagu dhaqmo bishahaadati maca ixtimaaliha alkadiba iyadoo beenna suurtagal ah falian yajiba inuu waajiba alcamalu ku dhaqan biriwaayati alaaxaadi aaxaadii amraad waxay ka warinaysaa can inabiy calayhi salaam ilaa awlaa ka mudan waxa uu leeyahay sheekhu waxa kaloo aan farannahay inaynu ku xukunno laba qof markhaatigood dee arrimaha amwaasha oo kale iyo wixii maaqgaarsiiya iyadoo laga yaabo shahaadadaas inay been ixtimaali karto oo marka ay dee laba markhaati ay wax ka marag furayaan inay run sheegayaanna waa suurtagal inay been sheegayaanna waa suurtagal haddana warkooda asaynu qaadinayna wax lagu xukumaya oo dhig lagu xukumaya oo maal lagu xukumaya ama lagu waasiinaya haddana wuxuu leeyahay hadduu markhaati camal falku noqon lahaa shahaadada oo layna odhan lahaa shahaadada noocaasa in lagu dhaqmaa ma banaana ilaa inay beenta suurtagelkeedu meesha laga waayo bisuura qaadixa si yaqiina marka loo ogaado ee been ay ka anfownto ayuunbaa lagu dhaqmaya haddii layna odhan lahaa dee kubaynaan dhaqaneen jacanshaatulisan ilayn ogin oo taa bisuura qaadixa uma hayne eh mar haddii bisuura qaadixa innagoon ixtimaalka kadibka inuu ka reeban yahay aan ogeyn sharcigu ina ogolaaday inaynu ku dhaqanno dee in riwaayat laaxaad caninabiy ay ka warinayaanna lagu dhaqmaa kasi awleysa buu leeyahy inamaa maamuruuna waxaan faranay bilxukmi inaan ku xukunno bishahaadati isnayni laba markhaatigood maca naariishaada taagada marag furkeeda taxta midulkabida beeray ixtibaari ee falaw kaana alcamalu biha ku dhaqankeedu haddii laa yajuusu midaan banaanayn ilaa biindibaa'i ixtimaali ilkadib been suurtagalka reebnaanteed mooyaane bisuura qaadixa ay u reebantay u anfoonto lamaa camilnaa biha kubaan dhaqaneen faidaa wajaba alcamalu markuu waajibay ku dhaqan bishahaadka lagu dhaqma maca ixtimaaliha ilkadiba iyadoo suurtagal a been falan yajiba alcamalu inuu waajibo ku dhaqan biriwaayati aaxaadi aaxaad riwaayooyinkeed ka wariyeen can inabiy calayhi salaam ku dhaqankeedu inuu waajibo awlaad ka mudan khamsa ijmaacu saxaaba saxaabadu waxay isku waafaqeen fii xawaadiso dhacdooyin laa tuxsaa aan la koobi karaynin calaa qabuuli khabarin waaxidi mid kaliya warkii la aqbalo walcamalu bihi iyo in lagu dhaqmo fa abubakar masalan cadaljadata sudus ayeeyo wuxuu siiyey lix meeloodoo meel waa liwuruudi lkhabari bidaalika khabar baa ku soo aruray wa cumar ibnu khadaab warasa almar'a wuxuu dhaxalsiiyey ruux dumara min diyati zawjiha ninkeeda magtiisii waa liwuruudi sudati bidaalika ayaa ku soo arday wahiya sudatu axaad weeye wa akhraja jizyata min almajuusi buu ka qaaday bisunati axaadin aydan waakada facalo saxaabatu laakharuuna saasay sameeyeen sidaa balaqatu wixii ka soo gaadhay min akhbaari ilaxaadi axaad wararkeed waxa uu leeyahay saxaabadu waxay ku ijmaaceen xawaadid aan la soo koobi karaynin hal mid warkii in la aqbalo lagula dhaqmo masalan abubakar oo kale xadiidka ay warinayaan axmed abu daawuud nasaa-i ibnu maaja tirmidi oo tirmidi xasanu saxiixun ku sheegay ayaa abubakar ba ayeeyaa u timi dhaxal doonaysaa markaasudii kitaabka ilaahay waxba kuuguma hayo sunnaha nebigana waxba kuuguma ogi bal iska noqo aan dadka weydiiye dadka ayuu weydiiye muqiiratu bnu shucba ayaa wuxuu yidhi waxaan goobjoog ahaa nebi maxamed oo siiyey cid kaloo arrinkaa furaysaa ma jiro maxamed ibnu maslama ayaa furaya buu oo dabeedna waxa uu siiyey suduskii ayuu siiyey cumar bn khadaab ruux dumara ayuu ayadana diyadii ninkeeda ka dhaxal siiyey xadiid xadiidka isagana waxaa warinaya imaamu axmed iyo maalik abu daa'uud tirmidi waanu saxiix yeelay cumar waxaanu ahaa midaan dhaxal ka siinin ruuxa dumara ninkeeda dhintay magtiisa kama siin jirin ilaa markaas uu uga warramay addaxaak ibnu sufyaan saxaabigaa weyn ayaa uga warramay odhi rasuulka ilaahay ayaa iyo inuu usoo qoray uu sheegay in ashyam addibaabi ninka layidhaha saxaabiga dhaxal laga siiyo xaaskiisii diyadii adiba dibaabi in dhaxal laga siiyo ayuu faray kaas ayuu u sheegay buu dabeetana cumar bin khadaabna ku dhaqmay oo markaa magtii ku siiyey waxa kaloo inoo sheegay in jizyadii uu ka qaaday majuus sunnatu axaad oo iyadana xadiidka imaamu lbukhaari baa warinaya waxa u sheegay markaa cabdiraxmaan bni cawf ayaa markaa iyadana arrintaa u sheegay wuxuuhi sunadii sunnata ahlulkitaab halka ahlulkitaabka un mariya markaas saasay ugu dhaqmeen ijmaacu saxaaba waa saxaabada iskuwaafoqooda fii xawaadisada laa tuxsa aan la soo koobi karaynin calaa qabuuli khabari lwaaxidi iyo walcamali bihi in lagu dhaqmo fa abuu bakar masalan axadaljaddata sudus buu siiyey waliwuruudi lkhabari bidaalika khabar baa ku soo array wa cumar ibnu khadaab warasa almar'ata min jihati zawjiha buu dhaxalsiiyey waliwuruudi sunatiha bidaalika ku soo arartay wahiya sunatu axaad weeye wa akhada jizya cumar jizyadii min almajuusi buu ka qaaday bisunati axaadin ayda sunna axaadu ku qaaday wahaadidaa saasay facala saxaabatu saxaabaduna ay yisireen ee kale sidaa balaqatu wixii ka soo gaadhay min akhbaarin min akhbaari ilaxaadi axaad akhbaarteediiyo oo kale ayay ugu dhaqmeen shuruud alcamali bisunati alaxaad waa shuruudda ku dhaqanka sunaha axaadda lagu dhaqmayo ajmaca almuslimuuna waxay ku ijmaceen ana sunat sunata alaxaadi xujatun cala aljamiici inay dhammaan ku tahay xujo oo yelzamu itibaacuha raacitaankeedu waajib yahay wa annaha min masaajid atashriic tashriica masaadirdiisa inay ka mid tahay ilaa annahum ayagu ikhtalafuu waxay isku khilaafeen fi shuruudi laazimati bidaa iyo shuruudda laazimka u ah ee fii shuruudi wujuubi alcamali bihaa shuruudda markaa ku dhaqankeedu uu ku waajibayo iyo wa simaati alaxkaami minhaa axkaami laga soo baxo shuruudda markaa uu ku waajibayo wa yumkinu waxaana suurtagala raddu ikhtilaafihim iskhilaafkooda in loo celiyo ilaa qowlayni laba qowl in loo celiyo ayaa suurtagala waxa uu leeyahay muslimiin waxay isku waafaqsan yihiin waxaad arki doontaa yacni meelaha kutubo yaroo la qorqoray oo la wado oo marka laga hadlaya xagga caqiidada yacni leeyahay axaadiis bukhaari iyo muslim ku sugnaatay la leeyahay waa sunatu axaad oo yacni arrintaa loo qaadan maayo waana taa muslimiin oo dhami ay ku kulansan yihiin inay sunatulaxaal xuja cala aljamiici ku tahay oo in la raaco ay waajib tahay inay masder min masaadir tashriic ay tahay laakiin waxay isku khilaafeenoo shuruudda laasimadaahee laga maarmaanka arrinkaa u ah macnaha shuruudda markaa ku dhaqankeedu ku waajibayo axkaamtana lagala soo baxayo waxaana loo celinayaa buuhi khilaafkooda suurtagala ah in laba qowlu la geeyo ajmaca almuslimuuna waxay ugu kulmeen cala ana sunat alaxaadiis xujatun cala aljamiici inay ku tahay wayanzamu itibaacuha raaxitaankeedu waajib yahay wa annaha iyadu min masaadiri tashriic inay weliba ka mid tahay ilaa annahum ikhtalafuu waxay isku khilaafeen fi shuruudi laazimati lidalik shuruudii laazimka arrintaa u noqonaysa ee fii shuruudi wujuubi alcamali biha ku dhaqankeeda yani ku dhaqankeedu inuu ku dhaqankeeda xamalfajiisa waajibnimadiisa fii shuruudi wujuubi lcamali biha ku dhaqankeeda waajibihiisa shuruuddeeda iyo wasimaadi laxkaami minhaa axkaamta kala soo bixitaankeeda yani waajibnimadiisa shuruudda markaa loo shardinaya ayay isku khilaafeen wa yumkinu waxaana suurtagala raddu ikhtilaabihi in loo celiyo ilaa qowleyni alqowl lwal ina sunna alatii rawaahaa sunnaha ay wariyeen alcuduulu hiqaat kuwa caadiliintae lagu kalsoon yahay bi-an tawaafara waa inay buuxsameen fi raawi raawiga shuruudu qabuuli riwaayatihi shuruudii aqbalitaanka riwaayadiisa xasba maa yashtaritu hadba qadarka waxay shardinayaan asxaabu hada alqowl cala ikhtilaafin iskhilaaf iyadu ku sugaya fiimaa baynahum waxaa dhexdooda fii shuruudi fii hadihi shuruud waxaa igu jiray shuruud lcamali bisunati laaxaad shuruuddii loo shardinayay ku dhaqanka sunnaha aaxaadda lagu dhaqmayo waxau sheekhu yidhi waxaa culimada iskhilaafkooda iyo siday markaas u kala arkeen iyo shuruudda lagaa maarmaanka u ah aqbalitaanka aaxaadda waxaa suurtagala ah buuhi laba qowl in laysugu ururiyo oo muslimiintu waa ku gulaysan yihiin in sunnatul axaad ay xujo ku tahay dadka oo dhan in la raaca ay waajib tahay weliba masaadiru tashriicana inay ka mid tahay hase ahaatee shuruuddii laasimada ahayd ee ku dhaqankeeda loo shardinaya iyo axkaamta ka qaadashadeeda ayay isku khilaafeen marka waxaana suurtagala buuhi in iskhilaafkooda laba qownun loo celiyo alqowl alawal qowlka hore ina sunna sunnaha alatii taasoo rawaaha ay wariyeen alcuduulu tiqaat dadka caadiliinta ah ee lagu kalsoon yahay bian tawaafara waa inay buxsatay fi raawi ka raawiga ah ee warinaya shuruudu qabuuli riwaayatihi shuruuddii aqbalitaanka riwaayadiisu xasba maa kii marka le ay qadarkiisa yashtaridu ay shardinayaan asxaabu hada alqowl qowlkan asxaabtiisu can ikhtilaafin weliba ayagoo ku sugan iskhilaaf limaa baynahum wixii dhexdooda markaase fii hadii shuruudi ay isku sii khilaafeen oo watasana uu xidhiidho sanadu riwaaya riwaayadaa sanadkeeda iyo taxa iyo raggi warinayaana birasuuli sala allahu calay wasalam rasuulka uu markaas ku xidhiidho fa fii hadihi alxaala xaaladdaa yajibu waxaa waajiba alcamalu bi hadihi sunna sunnaha in lagu dhaqmo ayaa waajib ah waistinbaatu alaxkaami minhaa axkaamta in lagala soo baxaa waajiba ah. waxadduhaa in lagu tiriyaa waajiba ah masteran litashriici tashriica iyo tiyarinta axkaamta master laga qaato in lagu tiriyo ayaa waajib ah wa haadaa kaasira qowlu alxanaabila washaaficiya waظaahiriya wajacfariya afartaa qolo qowlkooda weeye iyo wabadu iyo wabadu fuqahaa wa bacdi lfuqahaa wa qowlu bacdi lfuqahaa fuqahada qaarkood hadalkiisa weeyo min almadaahib اlukhraa madaahibta kale ka ahaaday ama idaa lam yatasil sanadu sanadku haddaan u xoriyey bi saqada waa inuu dhacay min silsilati ruwaati ruwaadda silsiladooda ayaa saxa asaxaabiyu ayaa ka dhacay aladii kaasoo rawa alkhabara can rasuulilahi sal ly slam ka warinaya huwa lmusamaa waana ka laydhaha bilxadiidi lmursal xadiidka mursalka ah faqad ikhtalafa asxaabu hada alqowl waxay isku khilaafeen fii wujuubi alcamali bihi ku dhaqankiisu inuu waajibayo facinda daahiriyati laa yakunu xuja xujan muqan maayo walaa yajibu alcamalu bihi lagu dhaqmaana waajib maaha wa madhabu shaaficiyina waxa weeye alahdu bihi qaadasho la qaato bishuruudin lagu qaato minha shuruudda waxaa ka mid ah an yakuuna min maraasiili kibaari taabiciina taabiciinta kuwooda waaweyn maraasiishooda waa inuu kamid yahay midla saciid ibni musayib oo kale wa an yusnada waa in la tiiriyo min jihati lqur'aana waa in laga tiiriyo wa an yuwaafiqa oo ama yuwaafiqa waa inuu waafaqa qowla saxaabiyi saxaabi qowlkii waa inuu waafaqa oo yuftiya ama waa inay fatwadaan bimuqtadaahu siduu keensanayo akharu lculamaa'i culimada badiyoodu wa madhabu axmed ibnu xambalna alakdu waa qaadasho bilmursal laqato walcamali bihi iyo dhaqan lagu dhaqmo idaa lam yakun fi lbaabi haddaanu ahayn xadiidun muttasilu sanadi xadiidu sanadkiisu xidhiidhsan yahay haddii aanu baabka ku sugnayn waxau sheekhu leeyahay qowlga koobaad waxa weeye sunnaha ay wariyeen dadka caadiliinta ah ruwaadda caadiliinta ah ee cadaaladooda ay sugan tahay ee kabaa'ir iyo dunuub waaweynna aan ku dhicin sakaa'ir iyo yar yarna aan joogtaynin riwaayaha sunnaha ay wariyaan ee fiqaadda ah ee weliba lagu kalsoon yahay sunnaha ay wariyeen cuduulu siqaadna waxaa looga jeedaa bimacnaa ay buuxsadeen raawida ay buuxsadeen shuruuddii riwaayadiisa lagu aqbali lahaa hadba marka loo eego waxay shardinayaan qolada markaa qowlkan ku nibaysan ee ku tagtay marka ay buuxsanto shuruudda ay u shardinayaan qolo kastiba iyadoo shuruuddaana waxoogay iskhilaafi dhexdooda uu ku jiro oo weliba sanadka riwaayaduna uu rasuulkii la xidhiidho oo sanad waxaa loo jeeda waa silsilada iyo raggaa warinaya nin waliba hebel baa ii sheegay buu leeyy hebelna hebel baa ii sheegay buu leeyay taabicigiibaa wuu ii sheegay oo saxaabigii baa ii sheegay oo rasuulkii baa ii sheegay sidaasoo markaa sanadkaa u xidhiiran xaaladdu markay caynkaa tahay waxaa waajiba sunnaha in lagu dhaqmo axkaamna laga qaato masder min masaadir tashriicina lagu tiiriyo mar hadday darsi qaadaho lagu kalsoonya warinayaan mar haddii sanadkii riwaayaduna sidaa u xidhiidho waxaa waajiba ah in lagu dhaqmo oo axkaamta lagala baxo masar lagu tiriyo sidaa xanaabila qabta shaaficiya qabta daahiriyada ayaa qabtaiyo jacfariyada daahiriya jacfariyada hore inuu soo sheegay iyo fuqahada madaahibta kale qaarkood haddiise sanadkii aan u xidhiidhin oo masalan silsiladii ruwaadda uu ka maqan yahay saxaabigii khabarka rasuulka ka warinayey waana ka xadiidulmursal la yidhaahdo mar hadduu saxaabigii maqan yahay ou taabici kor yeelo saxaabigii u dhaxeeyeyna aanu muuqanin wa mursalu saxaabiyusaqad waa kumaaka bayquniyadu ahaa mursal waa ka saxaabigii baqan yahaye xadiidulmursal baa markaa la yidhaahdaa way isku khilaafeen asxaabta qowlkani in lagu dhaqmayo iyo qaadashadiisa way isku khilaafeen oo daahiriyadu waxay leeyihin xujo ma noqonayo in lagu dhaqmaana waajibi maysa bal haddii saxaabigii u dhaxeeyey taabicigan iyo nebiga aanu joogin xujo ma noqonayo in lagu dhaqmaana ma waajibayso madhabka imaamu shaafici waxa weeye in la qaadanayo laakiin waxaa lagu qaadanayaa shuruud shuruuddan waxaa ka mid a ah hadalka imaamu shaafici markaasi u ka hadlayey ayaa markaa laga soo saaray arrimahan mid weeyaane wuxuu leeyay horta maraasiisha kibaari taabiciin waa inuu yahay taabiciintii waaweynayd taabiciintu kuwa waaweyn iyo kuwa yaryar bay leeyihiin oo kuwa waaweyn waxaa looga jeedaa cidda ugu badanay wax ka wariyeen kuwa ay markaa saxaabadii tahay sidaa saciid ibnu musayab oo kale waa inuu horta kibaaru taabiciinka yahay welibana waa in la helaa isaga oo la tiiriyey jiho kale isagoo markaa laga isnaadiyo laga tiiriyeyna waa in la helaayoo markaas wax kaloo xoojiya ay jiraan ama waa inuu waafaqaa qowl iyo hadal saxaabi leeyahay khabarkaas saxaabigu ka maqan yahaye taabicigu uu sheegayo waa inuu qowl saxaabi leeya waafaqaa ama waa inuu fatwoodaa sida uu keensanayo culimada intooda badani waa inay fatwoodaan haddii markaa shuruuddaan la helo in la qaato oo lagu dhaqmaa waajib bay noqonaysaa weliba saciid ibnu musayab buu isagu markaa si gaara ula sii baxaa markaa maraasiishiisa oo wuxuu leeyahay saynu waraqaadkiiyo tasiirkiiyo ku baraynay waa la fatashay marka ninkii sirigiisa ahaaye abu hurayra ayuu isagu markaa ka wariyaa inta badan manaasiishiisa oo uu irsaaliyaa been madhabka imaamu axmed ibnu xambal waxa weeye in la qaato mursalka laguna dhaqmo laakiin shardi wuxuu ka dhigay waa inaanu baabka waa xadiidkan mursalkii ka hadlayo xadiid mutas sanadi waa inaanu jirin haddii usan jeedo dee kaasaa la qaadan alqowl lawalu waxa weeye ina sunna alati rawaha ay wariyeen alcuduulu hiqaat dadka caadiliinta ee lagu kalsoon yahay bian dawaafara waa inuu buuxsamay fi raawi raawiga waa inuu buuxsamay shuruudu qabuuli riwaayatihi shuruudda aqbalitaanka riwaayadiisa xasba maa kii marka laga yashtardu asxaabu hada alqowl qowlkan asxaabtiisu ay u shardinayaan ala ikhtilaafi fiimaa baynahum iskhilaaf weliba dhexdooda ahaaday iyadoo uu ku jiro fii hadii shuruu shuruudan oo watasala wuxuu liilo sanaduha sanadu riwaaya riwaayada iyo sanadkeed iyo raggeeduna uu xidhiilo birasuuli sala allahu alay slm uu ku xidhiilo fa fii hadihi alxaala yajibu waxaa waajiba alcamalu bihadi sunna in lagu dhaqmo wa sibaatu axkaami min axkaamin lagala soo baxaa waajiba wacadduhaa in lagu tiriyo masala mid fusiixa ayaa waajiba wa hada qowlu xanaabila washaaficiya waldaahiriya waljaxbariya weeye wa bacdu alfuqahaa iyo fuqahada qaarkooda min almadaahib alukhraa madaahibta kale ka mid a ah. amaa idaa lam yatasil sanadu sanadku haddii aanu xidhiidhin biabsaqada waynu dhacay min silsilati ruwaati asaxaabiyu ayaa dhacay alladii kaasoo rawa alkhabara can rasuulilahi sala allahu alay slam ka wariyey huwa almusamaa waa ka lagu magacaabo bilxadiidi almursale faqad ikhtalafa asxaabu hada alqowl waa isku khilaafeen fii wujuubi alcamali bihi ku dhaqankiisu markaa waajibnimada ku dhaqankiisa facinda daahiriyati laa yakuunu xujatan ma noqonayo walaa yajibu alcamalu bihi in lagu dhaqmaana ma waajibayo wa madhabu shaaficiyina waxa weye alakdu bihi qaadasho bishuruudin shuruud lagu qaato minaa waxaa ka mid a an yakuuna min maraasili kibaari taabiciina taabiciinta kuwooda waaweyn maraasiishoodii waa inuu ka mid yahay mithlu saciid ibni musayib wa an yusnada waa in la tiiriyo min jihatin ukhraa jiha kalena waa in laga tiiriyo ayadoo musnadaa la helaa ow yuwaafiqa ama waa in waafaqa qowla saxaabiyi saxaabi qowlkii ow yuftiya bimuqtadaahu ama siduu keensaya waa inay fatwadaan akharu alculamaai culimada badyoodu wa madhab axmed ibnu xambal waxa weeye alaqdu qaasho bilmursali la qaato iyo wlcamali iyo walcamali bihi in lagu dhaqmo idaa lam yakun fi lbaabi xadiidu muttasilun sanadii markaanu ahayn alqowl haani qowlka labaad waashaabu hada alqowl lam yaktabuu kumay kaaftoomin bikowni ruwaati inay noqdaan cuduulan hiqaat dad caadiliinoo kale lagu kalsooyo inay noqdaan kumay kaaftoomin wa inama ishtaraduu shuruudan ukhraa shuruud kale ayay shardiyeen oo laa tatacallaqu aan la xidhiidhin bisanadi riwaayati riwaayadda sanadkeeda wa inamaa tatacallaqu waxay ku tacalluqdaa biumuurin ukhraa arrimo kale xataa yatarajaxa ilaa inta uu ka xoogaysanayo cinda agtooda jaanibu sixati alxadiidi xadiidkaas xiddaisa dhiciisu si uga yacni xoogoobo wanisbatu iyo tirindiisa wanisbati ama nisbatiina wanisbatu tirinda ila rasuuli sala alla alay sla loo tiriyo wa asxaabu hada alqowl hum almaalikiyatu walxanafiyatu wanadkuru fii ma yeli waxaan soo socdana waxaan ku sheegaynaa fii jaazin shadiidin gaagin yacni daran ama shuruudihim shuruuddooda ta ugu muhiimsan waxau leeyahay sheekhu qowlka labaad waa qolada qowlka ku tegaysaa ayaw kubay gaabdoonin riwaadu ruwaaddu ay noqdaan dad caadiliin oo lagu kalsoon yahay bal waxay shadiyeen shuruud kale oo aan sanadka riwaayada la xidhiidsanayn laakiin arrimo kale ayay markaas u eegayaan waxaana arrimaha ay uga dan leeyihiin inuu rajaxmo xoog bato agtooda dhinaca xadiidka ansixitaankiisa iyo u tiirinta nebiga loo tiirinayo inuu rajaxmo oo ansixitaankiisa iyo u tiirintiisa nebigu dhinaciisa u xoogoobo arrimo qaba markaas ay u geeyeen weeye waana maalikiyada iyo xanafiyada waanan soo gaabinayaa buu leeyahy bal haddaba waan soo ururinayaa waxa ay qabaan alqowlu athaani qowlka labaad wa asxaabu hada alqowl lam yaktafuu kumay kaaftoomin bikowni ruwaadi ruwaada ahanshooda cuduulan siqaad inayihiin wa inama shtaraduu waxay shardiyeen shuruudan ukraa shuruud kale oo laa tatacallaqu bisanadi riwaaya riwaayada sanadkeed iyo raggan warinaya aan la xidhiidhin wa inama tatacallaqu waxay ku tacalluqaa biumuurin uqraa arrimo kale xataa yatarajaxa ilaa waxoogay saciidum agtooda jaanibu sixati xadiidi dhinaca sixitaanka xadiidka iyo wa nisbatu wa jaanibu nisbatihi iyo nisbadiisa dhinaciisa loo tirinayo ilaa rasuuli sala allahu alay slam si u xoogeyso wa asxaabu hada alqowl hum almaalikiya walxanafiya weeye wanadkuru fii maa waxaan markaa inala soo xidhiidha inala soo socda waxaan ku soo gaabinaynaa biijaazin shadiidin gaabin daran ama shuruudihim waay alif shuruud lmaalikiya liqabuuli sanadi alaxaad waa shuruudda ay u dhigeen maalikiya aqbalidda sunna axaadda la aqbalayo ishtarada almaalikiyatu waxay u shardiyeen liqabuuli khabari alaxaad cadama mukhaalafatihi inaan u khilaafin licamali ahli lmadiina reer madiina camalkooda inaan u khilaafin waalxujatu fii dalika waxa weeye ana camal ahli lmadiina reer madiine camalkoodu bimahaabati sunna almutawaatira waxay ka dhigan tahay sunno mutawaatir oo kale masaabada meesheedu dhigankeed liannahu warisuu waa dhaxleen alcamala can aslaafihim kuwoodii horay ka dhaxleen can rasuulillaahi ayay marka kuwaas jira ka sii wariyeen fa kaana camalahum waxaad moodaa si oo camalkood yahay bimansilati riwaaya riwaayo mansuuleedoo kale wa suna mutawaatira iyo sunna mutawaatira ah waalmutawaatiruna yataqadamu wuxuu ka hormaraa calaa khabari alaaxaadi wa calaa hada alasaasi asaaskaas inago ku soconayna ama calaa hada alasaasi ayaa lam yaakud imaamu maalik ma qaadanin bixadiidi almutabayicaani bilkhiyaari labada qodoo khiyaar bay leeyihin xataa yatabaraqa inayay kala tegayaan faqad qaala maalik wuxuu yidhi can hada alxadiidi laysa lihada cindana axadun macruufun walaa amrun macmuulun bihi halkaa tayada xad la garanayo iyo arrin macmuulahoo lagu dhaqma amar macmuulahoo lagu dhaqmaya ma jiro waxau sheekhu inoo soo horraysiiyey maalikiye waxay shardinayaan wuxuu leeyahay waxay u shardiyeen maalikiyadu shuruuda waxaa ka mida shuruudda inaanay riwaayada khabarka aaxaadku aan u khilaafin camalkii reer madiina waa inaan u khilaafin waxay leeyihiin camalka reer madiina sunno mutawaatira ayuu ka dhigan yahay liannu dee camalkan iyo waxaanay qabanayaan waxay ka soo dhaxleen kuwii ka horreeyey kuwaa ka horreeyana waxay ka dhaxleen rasuulkii maadaama uu rasuulku dee madiino deganaa dadkaa markaa xilligaa rasuulka la joogay dee camalkiisii iyo sudhihiisii ay dhaxleen waxay usii gudbiyeen markaa kuwii kale ka dambeeyey idan markaa camalka reer madiina wuxuu ka dhigan yahay riwaayo iyo sunno mutawaatir oo kale ayuu ka dhigan yahay markaa mutawaatira dee khabarul axaad waa laga horraysiinayey tusaale ayuu inoo soo qaatay xadiid markaas imaamu maalik macaanow isagoo warinaya haddana aan u qaadanin waxaa ka mid a ah xadiidka ay bukhaari iyo muslim warinayaan ibnu cumar laga warinayo ee nebigu yidhi labada qof ee wax kala iibsaday khiyaar iyo door bay leeyihin intay kala tegayaan waa khiyaaru masjidka waxaanu qabin markaa khiyaaru masjidka waayo jahalo ayaa ku sugan bay leeyihiin waxyaalo kalena markaa waa uga qiyaasanayaan sidaa daraaddeed baa imaam maaligu yidhi yacni arrintaasi agtayada xad macruufa kuma laha amar macmuul ah oo lagu dhaqmayaana ma jiro sidaa daraaddeed bay sunaha axaadka markaas ay ku diideen oo markaa ma qabaan khiyaar khiyaar majliska ma qabaan ishtarada maalikiyatu waxay u shardiyeen liqabuuli khabari laxad cadama mukhaalafatihi inaanu khilaafin licamali ahli lmadiina waalxujatu fii dalikana waxa weeye ana camala ahli lmadiina bimasaabati suna almutawaatira sunna mutawaatira ayuu ka dhigan yahay liannahum maxaa yeelay reer madiina warisu lcilma waxa camal camalku waxay ka dhaxleen can islaamihim kuwoodii horreeyey can rasuuli sala allahu alay sl iyay kuwaas kale ka sii dhaxleen fakaana camalahu waxaad moodaa bimanzilati riwaaya riwaaya mansiladooda kale wa suna almutawaatira iyo suna mutawaatira wlmutawaatiru ah. layataqadamu waa ka horemaraya calaa khabari laxaad wacalaa hada alasaasi lam yakud imaamu maalik ma qaadan bixadiidi almutawaayacaani labada wax kala jee bilkhiyaari ayay leeyihin xataa yatabaraqa inay kala tegayaan faqad qaala maalik imaamu maalik wuxuu yidhi can hada alxadiidi laysa lihada uma sugan cindana agteeda xadun macruuf xad macruufoo ma leh walamru macmuulu bihi arrin markaa la amar lagu dhaqmaana agteeda uma sugnaanin saa daraaddeed ku tegi mayno qadan mayn kama sanaduu say u shardiyeenba an laa yukhaalifa inaanu khilaafin khabaru aaxaadi aaxaadka khabarkiisu inaanu khilaafin alusula haabita usuusha sugan waalqawaacid almarciya iyo qawaacidda la ilaaliyo fi shareeca wa calaa hada lam yaakuduu may qaadanin bikhabari lmusaraati musaraadka khabarkeedii may qaadanin wahuwa maa ruwiya can nabiy sala alla alay sla laga wariyay anahu qaala inuu yidhi laa tasuruu ha gaaxinina alibila waalghanama waman ibtaacahaa ka iibsadaa fa bikhayri nadarayni laba aragtiyood laba fiirakooda khayr badan ayuu ku sugan yahay bacda an yaxliba intuu lisay in shaaa hadduu doono bacda an yaxluba intuu lisay insha hadduu doono amsaka u haysan wa in shaaa hadduu doonana raddahaa waa celin wa saacan bitamr saactibuleeda wuu celin lianna hada alkhabar fii nadarihim aragtidooda qad khaalaba wuxuu khilaafay asla alkharaaju bidamaan wixii soo baxaa waxaa lagu yani mudanaya damaan wa asla waxaa kalu qaada asalkaa ina mutlifa shayi shayka dilaa inamaa yaqrabu mislahu isagoo kaluu magdhabaa in kaana misliyan hadduu yahay wa qiimatahu wuu magdhabaa in kaana qiimiyan hadduu yahay oo falaa yudmanu lama magdhabayo fii islaafi lmisliyi jinsan khayrahu lagu magdhabi maayo min tacaamin aw curuudiha wakadalika saasoo kale lam yaakhuduu may qaadan bikhabari ikfaa'i alquduur khabarkii ahaa daadinta daryaha allatii taasoo dubixad la kariyey min alibili waalghanam geel iyo arigii qabla qislati alghaniima hanaa'im intaan qaniimooyinka la qaybinin bixujjati mukhaalafatihi waxay hujjatay inuu khilaafsanya liasli rafci alxaraj asalkii aha xarajka in dadka loo kor qaaday waalmaslaxa almursala iyo maslaxada mursalada ah ee la sii daayey faqad kaana yakfii waxaa ku fila an yuqaala lahum in la yidhaahdo inamaa sadara cankum waxa idinka soo furay laa yajuusu ma banaana uma yuudana lahum loo idmo bidakli inay ka cunaan fa itlaafu lmadbuuqi shaygan madbuuqa ah baabi'intiisu shay in la kariyey ifsaadun waa fasaa munaafi lilmaslaxa maslaxada anfinaya mimaa ka ayaadaada yadullu tusinaya calaa cadami sixati alkhabar khabarkaasi inaanu ansixin ayuu ku tusinayaa waxaa sheekhu leeyahay waxaa kaloo shardiyeen maalikiyadu inaanu khabarku axaadkii khilaafin ususha sugan iyo qawaacidda marciyada ah ee xagga shareecada la ilaaliyey sidaa daraaddeed ayaa may qaadanin xadiidka musaraadka ku soo arooray neefka la gaaxiyey oo waa xadiid ay bukhaari iyo muslim warinayaan abu hurayre laga warinayo nabiguna leeya laa tusaru saa waa la yidhi tuzaku iyadoo la wasanaa tasuruuna waa la yidhi tasuruu waa hagaaxinina weliba xadiidku mar hadduu mar hagaaxinina gaalayo aniga qofkii iibsado neefsaa loo gaaxiyeyna laba nadar iyo laba ra'yi kooda khayr badan ayuu ku sugan yahay intuu dhistay kadib sidii sidiisaa u khayr badnaatay u muuqato hadduu doono waa haysa hadduu doonana wuu celeeli waa min tamrinna wuu celin haddaba xadiid imaam sai bukhaariiyo muslim baa wariyey ruwiya in lagu wariyaa oo xadiid markaas suganoo saasoo kale ruwiya lagu wariyaa waa waa qalad horeba sheekh uu soo sameeyey waayo ruwiya waxaa lagu wariyay hadiyo goraale axaadiida markaas aan la hubin ayaa ruwiya la yidhaahdaa laakiin inuu saasoo kale u isticmaala may ahayn marka halkay ka diidan yihiinna waxa weeye hadduu celiyo saac timira oo caanihii markaasi beddelkooda ayuu celinaya halka ay diidan waa halkaa in la gaaxiyo diidmadeeda ma diidanaa marka waxay leeyihiin khabarkani laba asalo ayuu khilaafayaa mid weeyaan alkharaasu bidamaan alkharaasu bidamaan isaguna waa xadiis waana qaacida saynu dee ku saaraynay kutubtii alwajiisi sharxi alqawaacid alfiqhiya iyo aynu ku saaraynay waa xadiis ayaa asxaabu sunan iyo axmed iyo ba warinayaan caaisha laga warinaya xaakimna markaa waa tasxiix yeelay dahabina waa ku waafaqaya ibnu khataan isaga waa tasxiixinaya xadiidkaas wuxuu leeyahay alkhiraaju bidamaan waxa weeye waxaa shaygan ka soo baxaa waxaa lagu mudanaya damaanka ciduu damaankiisa ku jira mudanaysa oo waxay ahayd bay leeyihiin caanahan dee mar hadduu ninkani shaygeeda isagu damaankiisa ku jiro hadduu dhiban lahaa isaga ka dhiban lahaa canaha in laga magdhabo may hayne isagu markaa inuu yeeshaabay ahayd alkhalas bidamaan halkaa taasuu ka khilaafay asalkana wuu khilaafayoo qofku hadduu shay dilo shaygaa uu dilay waxa loo kala qaaday misli iyo mutaqawin hadduu misli yahayna masalkiisoo kale u celiyaa hadduu mutaqawim yahayna qiimihiisiibuu celiyaa iminka shay aan qiimihiisiin ahayn masalkiisiin ahayn oo timira ayaa ayoo layidhi hala celiyo halka ay markaa ka haystaan waa halkaa markaa mitli jinsi kale oo ama raashina ama badeecoya laguma laguma magdhaba bay leeyihiin midda labaad waxaa kaloonay qaadanin xadiidkaa ku soo arooray ikfaa'i alquduur alatii tubiqat min alibil walqarn qabla qismati alqanaa'im xadiidkan isagana imaamu lbukhaari baa fii saxiixa ku warinaya abu daawuudna fii sunanihi buu ku warinaya raafic ibnu khadiij baa laga warinaya wuxuu leeya nabiga ayaa la jiray xulayfa meesha laydhaa annagoo ku sugan dadkii waa gaajoodeen dabeed geel iyo ari markaa qaniime ahaa na waa wateen nebiguna xagga dambu ciidanka ka socday deetana qolaa intay si degdegeen ayay gowraceenay waxbay ka qaleen dabeetana daryihii baa markaa la taagay oo la yacni iyadoo la karinayo oo la kirkirinayo ayuu nebigu ogaaday qaniimadaa la wada lahaayee la iska qashay dabeetana wuxuu faray in la wada daadiyo oo la wada gembiyo oo aan mid laga cunin waliba riwaayada abu daawuudku waxay tilmaamaysaa biqawsihi inuu markaa isagu markaa sidaa u wadagelyo markaasaa ugu daadiyey taana waxay leeyihin asal wuxuu khilaaf rafcu lxaraj asalkiia ah dadka in xarajka laga dulqaaday iyo maslaxa mursala ayuu khilaafsan yahay oo waxaa ku filaan laha in la yidhaha ma banaano kaniimada ayadoo la qaybinin in wax laga qaataa ma banaana kadibna marka saa loo sheegay arrinkan ay ku dhaceen inuu markaa aanu bannaanayn kadib inaa iska cuna ee shay raashin la kariyey xoolo la qalay oo raashinkii la qalaya in la daadiyaa dee waa ifsaad maslaxada ka soo hor jeeda taas waxay tusinaysaa markaa xadiidkan inaanu xadiid markaa sugan oo ansaxay inaanu ahayn taas ayay markaas yidhaahdeen hadda marka imaamu maalik markuu saa leeyana ogo waa dee waa xilli hore oo imaamu albukhaari iyo dee isagay ka wariyaaray ka dambeeya ila isaga naafic iyo ibnu cumar un baa ayuu ka xiga marka yani isagu waa xilli dambade bukhariya bay kasii dambeeyaan kama shtaraduu siay u shardiyeen anlaa yukhaalifa inaan ukhilaafin khabarulaaxaay alusuula haabita usuusha sugo walqawaacid almarciya iyo qawaacida la ilaaliyo fi shareeca wacalaa hada alasaasi lam yaakhuduu may qaadan bikhabarin musaraati musaraadka khabarkeedii may qaadanin huwa ma ruwica an nabi sala alla alay slm laga wariyey wey anahu qaala yuhi laa tasuruu ama laa tusaruu hagaaxidina alibida wal ghanama waman irtaacaha ka imsaafoo bikhayri nadarayn laba diirokooda khayrna ayuu ku sugan yahay bacda an yaxlubaha intuu listay dabadeed in shaa amsakaha hadduu doono waa haysan wa in shaa raddaha wuu celin wa saacan min tamrinna wuu celin lianna hada alkhabar fii nadarin qad khaalafa wuxuu khilaafay asla alkhalaaju biddamaan iyo wa asla idna mutlifa shay inamaa yaqrabu milahu ayuu markaa magdhabaa in kaana misliyan hadduu yahay wa qiimata uu magdhabaa in kaana qiimiyan hadduu yahay oo falaa yudmanu lama magdhabo fii islaafi lmisliyi jinsan gayrahu oo min طacaamin aw curuudina laguma magdhabo wakadalika lam yakhuduu may qabeen bikhabari ikfaa'i lquduur dharyaha daadintoodii khabarkiisa may may qaadanin amadii taasoo dubixad la kariyey min alibili waalghanami arigii iyo geer la qara qabla qismati alqanaa'im intaan qanimooyinkii la qaybsanin bixujati mukhaalafati ilasl waxaanay xujaysteen inuu khilaafsay asalka rafc alxaraj walmaslaxa almursala iyo maslaxada mursala iyo muqayadka in ummadda ay leedahay faqad kaana yakfii waxaa ku filaan lahaa an yuqaalu lahum min lagu yidhaahdo inamaa sadara cankum waxa idinka soo filay laa yajuz ma banaana uma yu'danu lahum loo idma bilaakli cunid minhaa ay ka cunaa fa islaafulmadbuuki shagii la kariyey baabiyindiisu ifsaadun waa fasaadi munaafid ilmaslaxa maslaxada iyo danna ka soo horjeeda oo mimaa kiila kaana yadullu tusinaya calaa cadami sixati alkhabari khabarka ansixid la-aantiisa waanu inoo sheegi doonaa sheekhu isagaa dib ugu noqon doona adiladan inay usushana isagaa niqaashi doona laakiin ujeeddada ay leeyihiin waxa weeye inay iska hubiyaanuun sunnahaasi inuu ansaxay nebiga ujirintiisuna ay sugan tahay ayuunbay u jeedaan macnahoodu maaha inay sunna iyo khabar nebiga ka sugnaadeen celiyaal ay ku dhaqmi waayaan ujeeddadu maaha laakiin iska hubintii ayuunbaa halkaa la martay laakiin markaa wuu inoo sheegi doonaa markaa sheekhu waanu naaqishi doonaa wallahu aclam markaa inoogu joogo